بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل العلم waxaynu halkan ku arki doonnaa biidni illaahi tacaalaa laba qaybood oo qaybaha macaarifta ka mid ah waa calamka iyo ismu ishaaraha labaduba waa macrifooyinka ayay ku jiraan ama lixdii macrifo ama toddobadii macrifo ayay ka mid yihiin damiirkii waynu soo dhigannay oo martabada koowaad ayuu dhacayay calamka ayaa inoogu xiga iyo qaybihiisa isagoo martabada labaad dhacaya faslun fasalkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa inuu calamka ama ismiga calamkaa ah inoo sharxo ismiga calamkaa ah, hal tacriifuu leeyahay ayaa la wada siin jiray maa yucayinu lmusamaa mutlaqan baa la yidhaahdaa calamka waana la qaybiyaa oo qaybo fara badan ayuu calamka u qaybsamaa sheekheennu qayb buu ka bilaabay markaa alcalamu calamkii nawcaani waa laba nooc shakhsiyun mid shakhsiya wa jinsiyun iyo mid jinsiya calam calamu shakhsi la odhanayo iyo calam calamuljinsi la odhanayo labadaa ayuu calamku u qaybsamay ereyga calam ah asalkiisa luqadda buur ayaa la odhan jiray oo ilaahay qur'aanka wuxuu ku yidhi kalaclaam ay kaljibaal buuraha oo kale sida ay buurtu u muuqato ayuu magaca calamka la yidhaahdaana dee u muuqanayaa ama u magac dheer yahay qofku haddaba calamka halka laga soo ishtiqaaqday culimmada luqaddu way isku qabteen qole waxay yidhaahdeen calamka waxa laga ishtiqaaqday min al alcilmi cilmigu garasho iyo aqoon ayuu ahaa calamkana ka uu magaca u yahay ayaa lagu garanayaa saasaa cilmi looga keenay oo asalkiisu cilmi buu ahaa qolena waxay yidhaahdeen calamka waxa laga keenay eri calaama laga soo ishtiqaaqday calaama calaamaduna waa astaan calamka waxa calaamad looga keensaday calaamad buu u yahay kuu magaca u yahay marka calamkii labu inoogu qaybsamay inuu yahay calamu shaksi iyo inuu yahay calamuljinsi calamushaksigu waxa weeye qofka waxa magaca u ah iminka culimmada halkan fadhida ama ardayda halkan fadhida dhammaantood magacyada ay leeyihiin waa wada calamushaksi hargeysa haddaad sidaa u eegtiin ama magaalada haddaad sidaa u eegtiin inta meherad ku taala meheradaas magaceegu waa calamushasi ma aha calamljinsi calamushasi baa la odhanaya alcalamu calamku nawcaani waa laba nooc shakhsiyun waa shakhsi ka koobaad oo calam calamu shakhsiya ah. ereyga shakhsi ah waxaa la odhan jiray mudutuusha shaygu uu leeyahay ayaa shakhsi la yidhaha mudutuusha shayga ayaa shakhasa haddaad maqasho waa mudutuulbaa ii muuqata mudutul shakhasa u muuqday baa la yidhahdaa soo maaha mudutuushiisii baa ii muuqata weeye haddaba calamka calamu shakhsiga ah waxaa lagu tacriifiyaa intanuu sheekhu inoogu tacriifiyey wa huwa isagu maa wudica waa ka loo dejiyey lishay-in shay loo dejiyey bicaynihi qudhiisa shay baa laftiisa loo bixiyaa ama loo dejiyaa maa markaan idhaa maa markaan idhaa waa shay ama ismi asmaadii oo dhan baa soo hoos gelaysa ereyga maa ah wudica lishayin markaan idhaa wudica lishayin iga ayaa soo gelaysa oo wudica lishayin nakirada shay baa loo dejiyey calamkana shay baa loo dejiyey markaan bicaynihi idhaa maa wudica lishayin bicaynihi markaan idhaa qaydka bicaynihi ah nakiradiibaa iga baxday oo nakirada ereyga rajul ah nin baa loo dejiyey laakiin ninkaasi nin cayiman ma aha ka albaabkaa ka soo galaana waa rajuloo waa nin ka albaabkaa kale ka soo galaana waa rajuloo waa nin laakiin calamka muxamed dee looma dejinin nin oo dhan baa loo dejiyey haddaad aragto maxamedyo farabadan badan maxamedyadan fara badan wadcigooga kala duduwan oo hooyadii maxamed kaa dhashay ama aabbihii maxamed kaa dhalay dee magacan maxameda kelidiibuu ula baxay hooyadii kale kaa dhashay ama aabbihii kale kaa dhalayna magacan maxameda kelidiibuu ula baxay kolkaa wadciga ayaa kala duduwan ee magacan maxamed ah ama cali ah ama yuusuf ah hooyadu qof qura ayay ula baxday ama aabbuhu qof qura ayuu ula baxay hargeysa meherad ku taalla ama magaalada meherad ku taalla marka magac loo bixiyo dee qofkii magacan bixinayay meheradiisana qura ayuu u bixiyey laakiin meheradaha wuxuu iibiyo iyaguna iibiya magacan ha loo bixiyo isma leh oo magacan ma qaadanayaan meherad kastoo waxaanu iibinaya iyaduna iibisa calamku waa calamu shaksi bicaynihi nakiradii baa inaga baxday markaa waxaa la idhaha nakirada lam tuudac lishayin bicaynihi laakiin waa mushtarag nakiradu waa mushtarag iyadu laa yatanaawalu ma qaato hayrahu kaa loo dejiyey hayrkii ma qaato waa shardi kale laa yatanaawalu hayrahu kaa loo dejiyey waxaan ahaynna qaadan maayo ereygaa ama shardigaa laa yatanaawalu hayrahu aynu nidhi macaariftii baa inaga baxday kale oo dhan waxaan calamka ah, ahayn waayo haddaan damiirka soo qaato damiirku waa yatanaawalu hayra almutakalim haddii ana uu yahay ana ana dambe waxaad moodaysaa in anigan hadda ku hadlayo uun la ii dejiyey ereyga ana ah anigan hadlayaa waan odhanayaa oo ana baan odhan ninka kale halkaa fadhiyaana markuu hadlayo muxuu odhan ana uunbuu odhan ka kale halkaa joogaana markuu hadlayo muxuu odhan ana uunbuu odhan gabadhu markay hadlaysa maxay odhan ana bay odhan ereygan ana ah dadka hadlayaa ma kala leh kolba kii hadlaya ayaa ana isticmaali laakiin ereyga cali ah ama muxameda dadka hadlaya way kala leeyihiin kii hooyadii ama aabbihii uu ula baxay magacan unbaa magacan loo bixinaya haddaba laa yatanaawalu hayrahu markaan idhaa waxa iga baxay macaariftii kale een calamka ahayn sida damiiradaasoo kale ismu ishaaruhu iga baxay ereyga haadaa ah ma waxaad moodaysaa haddaan adiga farta kugu soo fiiqo yaa haadaa ku idhaahdo inaad kelidaa haadaa tahay kolba kii farta lagu fiiqayaa muxuu noqonayaa haadaa unbuu noqonaya laakiin calamku uu ka duwan yahay laa yatanaawalu hayrahu weeye calamka calamu shaksiga ah waxaynu nidhi bal u fiirso calamu shaksiga tacriifkiisa mawdica lishayin bicaynihi laa yatanaawalu hayrahu ereyga maa waa jinsi waa asmaadii oo dhan baa soo gelaya wudica lishayin markaan idhaa shay baa loo bixiyey sidoo kale nakiradii way soo geliye laakiin muhmelkii baa kaa baxay bicaynihi markaanku idhaa nakiradii oo dhan baa kaa hadhay oo nakiradu shay cayntii looma bixiyo rajul oo kale waad aragtaayo nin kastaaba rajul uu noqon karaa laa yatanaawalu hayrahu markaan idhaana macaariftii o dhan baa halkaa igaga baxay bicaynihi nakiradii bay saartay laa yatanaawalu hayrahuna macaariftii kaluu iga saaray calamkii unbaa iisoo hadhay calamu shakhsigii wa huwa calamu shakhsigu maaka weeyaan wudica la dejiyey lishayin shay loo dejiyey bicaynihi qudhiisa ayaa loo dejiyey shaygaa laa yatanaawalu mana qaadanayo hayrahu kaa loo dejiyey kayrkii ka zaydin oo kaleba weeyi ninka zayd la yidhaah wa faatimata oo kaleba weeyi faatima zayd waa nin magicii waa ninka qudha ee isagoo ummaddeenna ah qur'aanka lagu sheegay magiciisa falamaa qadaa zaydun minhaa wadaraa faatima haddii la tanwiiniyo waa sifo oo waa naaska gurhisa weeye adduunyadaaba faadime la yidhaahdaa ilan way iska kaa gurhinaye mar alla marka ay kuugu macaan tahay ee hantidu ay kuu dhammaystiranto ee ubadku uu kuu buuxsamo ee caafimaadku uu meel kuu yimaado maasha allah ah ayaa lagaa hoynayaa ama aad ka geeriyoonaysaa kolka waa faadimo oo dee way iska kaa gurhisay haddaba magaca faadimo ah waa sifo adduunyada xataa lagu sifayn karo laakiin haddii magac calama laga dhigo calam haddii laga dhigo oo tanwiinta laga daayo faatimataa la yidhaahdo waxaynu ognahay waa magac hablaha loola baxo waana rasuulka sala allahu alayhi wasalam inantiisii ayaa faatimo la odhan jiray waynu garanaynaa hablihii rasuulka mid ka mida weeyaan faatima wa makkata maka oo kale weeye makka waa magaalo xuduuddeeda la yaqaan waa magaaladan kacbadu ay ku taallo nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam uu ku dhashay makka waxay culimmadu yidhaahdeen waa magaalo aad u magacyo badan ilaayoo la gaadhsiiyo kun magac oo magaaladaasi ay leedahay ilaa kun magac oo magaaladaasi ay leedahay ayaa magacyadeeda la gaadhsiiyaa waana magaalada xaramka ah ee masjidulxaraamkuna uu ku yaallo haddaba calamka markuu zaydan soo qaadanay inuu nin noqon karayo ayaa lagu sheegay faatimo marka la soo qaatayna inuu gabadh noqon karayo ayaa lagu sheegay makata marka la soo qaatay wax noolba inuuna noqonayna wax noolaynba xataa in calam loo bixin karo sida meheradaheennan oo kale magaalooyinkeennan oo kale maka markay calam noqotay magaalo kaste oo adduunka ku taalla waa calam dal kaste oo adduunka ku yaalaana waa calam qof kaste oo luqaduu dooni ha ahaadee magac loo baxsadaana waa calam wa shadqamin shadqamoo kale weeyi kelimatu shadqam culimmada qaar waxay idhaahdeen sida qaamuuska oo kale qaamuusulmuxiidka oo kale waa daalka bilaa dhibica a buu odhanayaa oo shadqam ha la daal ha laga dhigo culimmada qaarkoodna sida tashniifu samciga oo kale ibnu canqaag wuxuu ku tilmaamayaa daalku inuu dhibic leeyahay oo shadqam buu odhanayaa ama shadqamdhe oo kii bilaa dhibica ahaa ka dhig ama shadqamdhe oo kii dhibica lahaa ka dhig khudariga oo kale markuu ibnu caqiilka sharxayay wuxuu yidhi labada wejiba wuu baneeyey oo shadqamna waa la yidhaahdaa buu yidhi oo daal bilaa dhibica ah shadqamna waa la yidhaahdaa oo daal dhibica leh ereyga shadqamihi waa awrka baarqabka ah magac loo bixiyey welibana awroo dhan ma aha awroo dhan maahee boqorkii nucmaan binulmundir la odhan jiray ee dowladdii manaadirada haysan jiray faraskiisa waynu soo marnay oo laba faras buu lahaa mid yaxmuun baa la odhan jiray midna maxaa la odhan jiray saabiq baa la odhan jiray haddana awrkiisii baynu arkaynaayo shadqan baa la odhan jiray awr qoodha uu lahaa ayuu shadqam ula baxay shadqam waa awr qoodha uu lahaaba shadqam la dhihi jiray haddaba awrta qoodha ah ama qurquruxda badan waxaa layskaga nisbeeyaa isagaasaa layskaga nisbeeyaayo waxaad odhanaysaa shedqami baad odhanaysaa shedqami waa wanaag baad markaa awrka adugu nisbaysay ama geel oo dhan baaba loo nisbeeyaaba ashadqamiya baad odhanaysaa geelana shadqami wa qarnin oo kale qaran qarnin oo kale qarnin magacan qarni ihi waa ismu qabiilatin min muraad qabiilo carbeed oo ree muraad ah ayaa magaceega qarnin la yidhaah haddaba waxaad og tahay magacyaasha qabaa'isha oo dhan isna waa calame ogow wixii qabiil jira magacoogu calam buu noqonayaa waa qarnin oo kale uways alqarani taabicigii uways alqarani la odhan jiray qabiilkana loo nisbeeyey oo uu ka soo jeeday sidaynu dareemayno alcalamu calamku nawcaani waa laba nooc shakhsiyun mid shakhsiya wa huwa kaasi maa wudica waa ka loo dejiyey lishayin shay loo dejiyey lishayin waxaynu u nidhi ama ha noolaada ama yuuna noolaanin caqlila ha lahaada yuuna caqli lahaanin lishayin bicaynihi cayntiisa laa yatanaawalu mana qaadanayo hayrahu kaa kayrkii ka zaydin oo kale weeyi wa faatimata oo kale weeyi wa makkata oo kale weeyi wa shadqamin oo kale weeyi wa qarnin oo kale weeyi wa jinsiyun iyo calam calamuljinsiya ka labaadna waa jinsiyun oo jinsi baa loo idaafeeyey calamuljinsi baa la odhanayaa haddaba calamuljinsiga markaynu ka hadlayno waa erey sida nakirada oo kale macnihiisu uu yahay oo macno ballaadhan oon la kala lahayn sida nakirada aan loo kala lahayn laakiin xagga lafdiga marka la doonayo ayuu calamu shaksiga axkaamtiisa qaadanayaa oo calamu shaksigu waa muxamede mubtaduu noqoni bilaa musawiq isagoo ah muxamed mubtade toosaad ka dhigi waxaad og tahay muxamed allaguma dari karo waxaad og tahay muxamed saaxibulxaal buu noqoni isagoo qariino kale aan wadanin waxaad og tahay muxamed haddii calamka haddii calaamad labaad oo calaamadihii sagaalka ahaa ee maalaayansarif ereyga ka dhigi jiray hadday ku biiraan maalaayansarif buu noqoni waxaad og tahay muxamed mudaaf lagama dhigi karo sida badan ee loo badan yahay alfaada axkaamta lafdiga ah ee calamka calamu shakhsigu uu leeyahay ayaa calamul-jinsigiina la siiyey calamuljinsigu waxay ka dhigan tahay waa magac marka aad ku hadlayso qalbiga uu kaaga soo dhacayo waxyaabihii gaarka ahaayuu shaygaasi lahaan jiray usaama ka ereyga usaama haddaad usaamo tidhaahdo usaama haddaad tidhaahdo waxa qalbiga kaaga soo dhacaya usaamuhu luqada ilan waa libaaxa waa asadka eh waxa qalbiga kaaga soo dhacaya libaaxu wuxuu ku tilmaanaa hadday tahay cidiyihii iyo hadday tahay shaashkii iyo hadday tahay weji xumadii iyo hadday tahay qoorgaabnidii iyo hadday tahay xubno waaweynidii iyo wixii libaax uu ahaa ayaa marka usaama a tidhaa qalbiga kaaga soo dhacaya kolka magaca usaama ah libaaxu ma kala leh haddaad libaax aragto halkaa jooga usaamaad odhan libaaxa kaleed aragtana usaamaad odhan waa asadoo kaluun xagga macnaha asad sow libaax maaha laakiin ogow asad waa nakiro ma noqon karo asad waa nakiro oo ma noqon karo haddaan al lagu darinon alasad la odhan laakiin usaame waa calamuljinsiyo isagu saasuu mubtade ku noqoni saasuu saaxibulxaal ku noqoni saasuu sidaad og tahay nactigiisa al loogu dari usaama usaama markaad aragto waa macrifu calamuljinsi baa la odhanaya haddaba calamuljinsi ha ahaadee xagga macnaha waa nakiradii ismuljinsigii oo kaluun asado kaluun buu ka dhigan yahay laakiin keliya wuxuu kaga duwan yahay bal hadda aad u qofka luqada u dhashay ka luqada u dhashay wuxuu garanaya halkaa ku jira ka luqada u dhashay markuu asad yidhaa asad markuu yidhaa libaaxuun buu iska noqonaya waa libaaxuun laakiin ka luqada u dhashay luqadan garanaya hadduu usaame yidhaa maskaxda waxa markaaba ku soo boodaya ciddiyihii waaweynaayee kala sarreeyey iyo raantii shaashkii libaaxu uu lahaa ayaa qalbiga markaaba ku soo xaadiraya hal tusaale aan ku siiyo af soomaaligeenna aynu ka raadinno wax saas oo kale ah nin haddii la yidhaa inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay iyo inuu ballaadhan yahay iyo inuu geesi soomalaabto ama loo soomalaabtoa yahay inuu fula yahay iyo qalbiga may kaaga soo dhacaysaa nin haddii la yidhaa nin haddii la yidhaha waxba qalbiga kaagama soo dhacayaan dee laakiin askari hadaan idhaa ka warran askari qalbiga waxbaa kaaga soo dhacaya qasab ah haddaad tahay qof luqadda garanaya askari markaan idhaa maxaa qalbiga kaaga soo dhacay dirayskii iyo qorigii iyo nin tababaran iyo ninaan caajisnayn oo dee diyaar ah waad aragtaa askari markaan idhaa waxaa qalbiga kaaga soo dhacaya oo kale ayaa ninka carabka ah markuu usaame yidhaa qalbiga kaga soo dhacaya oo qasab ah oo una iska celin karaynin oo magacu uu wataa hadaba calamka waxaa la odhanayaa calamuljinsi baa la odhan jinsiyo farabadan buuna magacu yahay wa jinsiyun jinsi weeye calamka calamuljinsiga la yidhaah wa huwa calamuljinsigu maaka weeyaan wudica loo dejiyey lijinsin jinsi ayaa loo dejiyey oo minal ajnaasi jinsiyada ka mida jinsi jinsiyada ka mida ayaa loo bixiyaa ka usaamata sida libaaxa oo kale oo lil asadi asadkiiyo libaaxii u sugnaaday usaama waa magac libaaxu leeyahay waa calam calamuuljinsiya waxaana loo dejiyey xaqiiqada dihniyada ah ee libaaxnimada ah libaaxnimo ayaa magacaa loo bixiyey wa hucaalata oo kale weeyi hucaala haddii la yidhaha waa dacawanimo magaca haclaba markaad aragto haclab waa iska dacawa un weeyaan dacawadana waa la yaqaanaa xayawaankan yare afarta adinle ee adhiga la eg ee khatarta ah xayawaankaa yar ayaa la yidhahdaa haclab magaca qalbiga waxba kaagama soo dhacayaan haddaad saclam tidha dee waa nakiro dacawo kastaaba waa saclam laakiin haddaan sucaalata idha sucaala haddaan idhaa sucaala oon magaca sucaalo ugu dhawaaqo calamuljinsi buu noqdayoo dacawa wixii ay gaar la ahayd baa dacawanimaa kugu soo dhacaysa dacawanimo dacawanimada waad garanaysaa dacawadu tilmaamo ay leedahay baa jirta horta ma og tahay inayna sanqadhin sida waraabaha siduu waraabuhu u cararo uma cararto waa doqoniimo waraabuu siduu u cararo qof ka sii jeedaoo ka hurdo ayuu toosinayaa iyadu socod yar oo xarfadaysan ayay orodaa waa nebi ibraahim waa kale yidhi faraaqa ilaa ahlihi fa jaaa biij raaqada ayaa iska leh eeg raaqa waa socodka dacwada weeyi martidu markay kuu timaad haddaad tidhahda ii yara fadhiista hilib baa inoo diyaaro soo wadaaye waa lagu raagsadayba magacaa markaad magacowday ayaa lagu raagsadayba haddaad tidhaahdo waxaasaan soo wadaa waa lagu raagsaday xaaji waxaa loogu talagalay qofka markaad fadhiisiso ha la hadline markaadan la hadlin aad u yar sheekayso waxaad ugu talagashay ha u soo diyaargaroobo haddaad tidhahdo balan ha xaggaa iyo dumarka inoogu kaco lagu raagsay sawdiga wax sheegay adoo madhan ma soo noqon kartid laakiin haddaad iska dhigta sidii wax kaadi u yarbaxaya ma cid baa ku hunguraynaysa oo socodkaagan hunguraynaysa waa maya kolkaa nebi ibraahim ilaahay martidii markii uu dee wax u keenay wuxuu ku tilmaamay faraaqa ilaa ahlihi wuu u yar dhuundhuuntay socod yaroo sida ka dacawado kaloon la dareemaynin oon cidiba ogayn umu faraaqa ila ahlihi ma raagine fajaaa ilayfaadani waa degdege fajaaa bicijlin xaniid ama bicijlin samiin markiiba dibigaasuu la yimid waxaan uga soconnaa socodka dacawadu waa socod socodyada kaleoo dhan ka duwan baasha dacwadaa ah, khiyaanadeeda ma taqaanaa number one bay keentay khiyaanada waxaa lagu ogyahay inay khiyaanada number one keentay horta ma gaajooto sowsaa ogidin dacwadu ma gaajooto waxaa la yidhi nimanka ka warrama bal hadda makaatibteenini way hayaane waxaad eegti waxaad akhridiin kitaabka la yidhaahdo almustadra fi kulli fannin oo kale bal akhriya dacwadu ma gaajooto hadday gaaja qabato dacwada oo gaajootaba bannaan bay daydeetaa meel yaroo bannaana afar ta'adin bay kor u taagtaa wayna isdibirisaa haadka samada marayaa bakti buu moodaa markuu u yimaaduu sidaa ugu soo degu ku dhufa is yidhaahdo uunbay kaa qabsataa say u gaajooni marka hadday waxay cunto weyda haadkaa cirki doonta joogay u waadh khayaanada waa nambar on baa la yidhaahdaa ma ogtahay inayna dacwadu habeenkii sida caadigaa ah soo dhicin maad maqasheen reer laleeya dacawa u soo dhacday ma soo dhacdo xalaal iftiin baa la qashaa iyada waxeegu waa maalin caduun maalin caduun baad kale calaf qaadaysiin waxay isku daydaa xataa inay adhiga way isbartaa se uma ogid adiga dacawadu way isbartaa waxaad moodaysaa inay adiga iska didinayso haddii halkaa adigoo adhi la jooga halkaa kaaga soo baxdo ku soo aadi mayso ku soo aadi maysa sidii waxa ay dawaafayso oo kale ayay ku garab wareegi saasay u garab wareegtaa adhiga adhigu markuu arko uula qabsanaya laakiin wareeggaa tallaababa tallaabunbay xagga adhiga uga soo yar dhawayni tallaababa tallaabunbay aggan kii adhiga eegayina dee wuu arkaa baasha iska wareegayso ma baasaysanayo adhigiina ma baasaysanayo sawkan la qabsadayba say tallaababa tallaabo xaggan uga soo dhigayso uma rido ugu sokayso marka dambe ay qabsani aniga ilaahay wuxuu i tusay neef riyay maalin qabsatay annagoo meel marayna ayaanu ku soo baxnay laakiin cidilamayn joogin meel goda ayay ku ag haysatay laakiin ma cunaynin intay sii ayuu halkaa iska joogay ri iyo ma garanayo miduu ahaa halkaasuu iska joogayoo intay halkaa ka soo boodo ayay madaxa madaxa ugu dhufanaysay markaasuu isniinta lugaha kor u qaado ayay madaxa sidaa u ciyaarayeen iyagoo sidaa u ciyaaraya ayaan meel meel bay naga aragtay annagoo soo soconna waxaan islahaa wuu iska mar alla marka ay indhahana saartay unbay halkaa qabatayo sidaa unbay u warfisay way ku beerkay kaga dhacday kolkaa marka hore waxaa islahayd waad haysataa cidinkaama soo gaadhayso markayna aragtay bay doonaysaa inay sii dilato khayaanada waa xayawaanka ugu khayaanada badan wey socaala haddaba khayaanadii baa qalbiga kaaga soo dhacaya imaamu shaafici waxaa laga warramaa iyo dee culimo kaloo la socota oo laba digaaga sita inay salaad maqrib tukadays yidhaahdeen way garab socotay garab socoto saa markay u dhigteen alaabtii ayay digaaggii ay wateen bay mid kala booday way la carartay markay la baxsatay ay la tagtay meel ku soo dibatay ayay gufi yaroo u eg raadsatay haddana waa gufi qori yaroo madow oo digaag digaaga ayay raadsatay waxay doonaysaa inay kakale ka qaadato qorigii yaraaba intay soo qaniintay ayay la soo aaddo way kula soo hagaagtay markaasay moodeen digaagii ay wadato waraan ka ridne bay yidhahdeen oo bay hor cararaysaa aayar bay hor cararaysaa markay ka fogaysay halkii alaabtu ay u yaaleen digaagga kalena u yaalay unbaa qorigii ay haysay intay dhulka ku tuurtay unbay haw soo tidhay xaggii alaabtii intay uga soo badisay kii kalena qaadatay xayawaanka ugu khayaanada badan baa lagu tilmaamaa dacwada ereyga sucaala maxaan kolkaa ka faa'iidaysanaynaa sucaala waa markaaba qalbiga maxaa kaaga soo dhacaya khayaamadii ay lahayd baa qalbiga kaaga soo dhacaysa tuugadu markay istilmaamayaan waxay idhahdeen sida dacwadaa wax loo qaadaa gabayaagii ma xasuusatiin tuugada la hadlay ala xiini alha naasa jul umuurihim fa nadlan zurayqulmaala nadla hacaalibi dadku markay mashquulaan zurayqo waxaad hantida dadka u dhufataa siday dacwadu wax u dhufato sida waraabaha maya buu leeyahay dacwadu haddaba wataa sucaala waa khayaanadeediibaa qalbiga kaaga soo dhacaya waana litaclam wa du'aalah waa di'biga iyo yeyga yeygu waa bahal gaajo badan waa bahal waraaba ah oon dherginba du'aalah marka la yidhaahdo sifooyinkii yeygu uu lahaa ayaa qalbiga kaaga soo dhacaya waa lidi'bi umu ciryad umu ciryad waa dabaqalooca waa lilcaqrab hangaralaha iskale umu ciryad markaad tidhaa waa waxa weeye calamuljinsi umu ciryad eeg waxaa kugu soo baxaya dhexdii yaraydee dhuubnaydiyo lugihii yaryaraa iyo casaankii iyo dabadiisa oo qalloocday iyo bahalkii khatarta ahaa ee dee dabaqallooca ahaa kaa ayaa qalbiga kaaga soo dhacaya umuciryad hadii la yidhaah haddii laakiin caqrab la yidhaahdo dawahan garale un waxba tilmaamihiisu kuguma soo dhacayaan wa huwa calamkan calamuljinsigii ihi filmacnaa xagga macnaha ka nakirati waa nakiro oo kale nakirada oo kale noqonaya noqonayaa liannahu isagu shaa'icun wuu ku faafay fii jinsihi jinsigiisuu ku faafay fataquulu waxaad ku odhan likulli asadin libaax kaste oo ra'aytahu aad aragto haadaakani usaamatu waa usaame muqbilanin isagoona soo qaabilay waa libaax isagoona soo qaabilay kolkaa muqbilan waa xaalo saaxiibulxaalkuna waa usaama nakirada waxba lagama xaalayn jirine isagu nakiro ma aha haadaa usaamatu muqbila usaame waa maa laa yansarif waayo waa calamuljinsigii iyo taa u taaniifka calamkii labadaa ayuu culimo inoogu qaybsamay labada uu qaybsamay waa calamuuljinsi iyo calamushasi wayanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsami aydan sidoo kale wayanqasimu alcalamu aydan kelmadda aydanihi waa noqod idhahaa weeyi waxaa la yidhaahdaa aada wuu noqday ya'iidu wuu noqonayaa aydan noqosho ayaa la odhanayaa aydan waa noqosho markaa ibnu hishaamna wuxuu yidhi kelmaddani af carabiba ma aha af carabiba ma ahee naga daaya waa mustacrabe eh. aydan waa noqosha markaa ah. wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alcalamu calamkii aydan sidoo kale ama mar labaad haddaan dib ugu noqdo ilasmin ismi ayuu u qaybsami wa kunyatin kunyo ayuu u qaybsami wa laqabin naanays ayuu u qaybsami calamkii sow ma ahayn calamuljinsi iyo calamushasi sow ma ahayn hadda wuxuu inoogu qaybsamay ismi iyo kunyo iyo laqab ereyga ismiya waxaa loo yaqaan mar ficilka iyo xarafka kaka soo horjeeda ismigu ficilka iyo xarafka kaka soo horjeeda ayaa ismi la mararka qaar haddana waxaa looga jeedaa kunyada iyo laqabka kaka soo horjeeda kaan kunyo iyo laqab ahayn waa calamka qayb ka mida ayaa ismi la yidhaah kolka calamkaa u qaybsama saddex qaybood inuu ismi yahay iyo inuu kunyo yahay iyo inuu laqab yahay kolka ismigan baabulcalam markii la joogo xataa nakiradu ismi maaha rajulun ismi maaha waayo dee rajulu waa nakiro eeg waxa ismiga la odhanayaana waa waxa marka hore calam noqday waa inuu maxay noqdaa calam waa inuu yahay kadib markuu calam noqday yuuna kunyo iyo laqab labadaa midna noqonin kunyana ma aha laqabna ma aha wayanqasimu wuu qaybsamayaa alcalamu calamkii aydan sidoo kale ilasmin ismi buu u qaybsami wa kunyatin iyo kunyo wa laqabin iyo laqab saddex buu calamkii u qaybsamay saddexdaa waxaad inoogu dhufatiin labadii hore ee calamu shaksiga iyo calamuljinsiga ahaa labadii hore inoogu dhufta muxuu noqonayaa saddex laba marka lagu dhufto lix qaybood ayuu calamkii markaa inoo noqonayaa haddaba ismiga iyo kunyada iyo laqabka saddexdaa aynu kala tacriifinno falismu ismigii kamaa masalnaa sida kii aan soo tusaalaynay oo kale weeyi waa ka zaydin iyo wa usaama ismigii wuxuu sheekhu ka tusaaleeyey zaydin waa calamu shaksigii haddana usaama waa calamul-jinsigii labada ayuu ismiga ka tusaaleeyey ismiga waxaa loo yaqaanaa baa la yidhahdaa halkan markuu joogo maa wudica lidaati bikhusuusihaa min gayri ishcaarin bimadxin walaa damin maxaa ismiga loo yaqaanaa tacriifkiisa mawdica lidaat daatada shayga ka loo dejiyo bikhusuusihaa khaas ahaanteeda daataha loo dejiyey min hayri ishcaarin kii oon ku dareensiinaynin bimadxin ammaan kuma dareensiinayo walaa damin cayna kuma dareensiinayo ammaanna kuma dareensiinayo cayna kuma dareensiinayo maxaa la odhanayaa markaa mawdica lidaati bikhusuusihaa min hayri ishcaarin bimadxin walaa dammin kol hadduuna ammaanna kutusayn cayna kutusaynin daatadanna calam uu u yahay ismi baa la odhanaya laakiin waa inuuna ammaan kutusayn cay kutusayn welibana ab iyo ummona yaan lagu bilaabin ab iyo ummo yaanan lagu bilaabin haddaad abibakar tidhaahdo ama aad tidhaahdaba ummu cabdilaahi aad tidhaa hamoodina inuu noqonayo ismi kunyuunbuu noqoni kaasi wlkunyatu kunyaduna kunyada inagu lama baxna inta badan masudirad waata lagu bilowdo biabin abbaa lagu bilowdaa ow ummin ama ummaa lagu bilowdaa ab iyo ummo labadaasaa mid ahaan lagu bilaabani ka abibakrin oo kaleba weeye abibakrin waa calam kunyaa ah, waa calam ismi maaha waa calam kunyaa ah weeyaan waayo abbaa lagu bilowday haddaba abibakrin marka la eego abibakrin marka la eego waxa calamkii ma abiidaa mise waa bakrinta mise waa labadoodaoo isku jira abibakrin oo isku jira labada ereyoo isku jira ayaa calam la odhanayaa kunyoa abiida iyo bakrinta ha kala saarin sow mudaaf iyo mudaafun ilayhi ma aha labadaa erey isku geyntooda ayaa la odhanayaa calam kunyoa abibakrin wa ummi kulhuum abibakrin waxaynu u garanaynaa waa saxaabigii qaaliga ahaa ee dee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam khaliifkiisii koobaad wa ummi kulhuum markaynu nidhaahnana waa rasuulka hablihiisii inan ka mida kunyadu labbay ka iman sida abibakrin dhadigna way ka iman sida ummi kulhuum labaduba calamu shaksi bay yihiin la soco abibakr iyo ummi kulhuum waa calamu shaksi waa abilxaaris oo kale weeyi abilxaaris waa lilasad libaaxa ayuu u sugan yahay libaax kaste maxaa la odhanayaa abilxaaris laakiin magicii libaaxnimadee usaamoo kale ahaa ayaa qalbiga kaaga soo dhacaya haddaba abilxaari waa calamuljinsi oo maxay ah welibana calamuljinsi kunyaa ah weeyi calamuljinsi kunyaa ah. wa ummu ciryad oo kale weeye oo lilcaqrab hangaralaha u sugnaaday ummu ciryad waa calamuljinsi kunyaa ah weeyi afar tusaale ayuu kunyada inooga tusaaleeyey abibakrin iyo ummi kulhuum waa calamu shaksi abilxaaris iyo ummu ciryadna waa ayo waa calamuljinsi waana kunya isla yihiin afartuba walaqabu laqabkuna laqabka marka la doonayo walaqabu laqabkuna waa naanaysta waan la baxnaa naanays soomaalidu waxay tidhaa nin waa kii naanaysleh bay yidhaahdeen nin waa kii naanaysleh walaqabu laqabkuna maa ashcara waa ka ku dareensiiya birifcati musamaahu ka uu magaca u yahay sarrayn uu sarreeyo kanuu magaca u yahaybaa aad u sarreeya ayaa lagu odhan ka zaynilcaabidiin kuwa ilaahay caabudo quruxdoodii oo kaleba weeyi nebi maxamed baa awow u ahaa inanka zaynilcaabidiin la yidhaahdo raxmatullaahi calayhi zaynilcaabidiin haddaba zaynilcaabidiin waxa weeyaan calamkii oo laqab ah ismina ma aha kunyana ma aha waa laqab markaa zaynilcaabidiin way sarrayn buu ku tusinayaa ow bidicatihi ama hoosayn hadduu ku tusiyo isna naanays buu noqon hadduu hoosayn ku tusiyo ka badda oo kale wey ninka badda loo bixiyo badda waa ceelo joogjoog badda oo kale haddaad tidhaahdo ceelo joogjoog haddaad tidhaahdo ninka meelaha aan laga waayin baa badda la yidhi laga waayin baa badda la odhan badda ceelo joogjoog oo kale haddaad ninka u bixiso aa badda aad tidhaahdo waa naanays ilayn ceeb xumay ku tusaysaaye wa anfinaaqa sanhalaadle ayaa tidhi sanhalaadle haddaad anfinaaqa tidhaahdana sanhalaadle haddaad tidhaahdo hoosayn bay ku tusaysaa waayo waa qof ama san weyn ama laga sawiranayo uun wixii sanka ka socon jira duufka iyo malaxda iyo dheecaanka ahaa ayaa laga sawiranaya anfinaaqa markaa tidhaa sanxalaad leh haddaba sidaynu arkayno culimo laqabka iyo naanaysta kama keenin calamul calamuljinsigii kama keenin laakiin ismigii ayuu inooga keenay sidoo kale kunyadiina kama keenina ismigii unbuu inooga keenay wuxuu inooga keenay waaacalamshasigi unbu inooga keenaan doonaya calamushasigi unbuu ka keenay waad aragtaa walaqabu laqabka iyo naanaystu maa ashcara waa ka ku dareensiiyey birifcati musamaahu musamihiisu sarrayn uu sarreeyo ka zaynilcaabidiin kuwa ilaahay caabudo quruxdiisa oo kaleba weeyi ow bidicatihi ama hoosayn uu hooseeyo ka baddata ceela joogjoog kaleba weeyi wa anfinnaaqasan halaadle oo kaleba weeyaan waxaynu tilmaanay inuu calamkii markaa lix inoo marayo sow lix qaybood ma aha marka hore calamushaksi iyo calamuljinsi labadaasaan u qaybinay haddana waxaan usii qaybinay ismi iyo kunyo iyo laqab baan qaybinay saddexdani hadday kulmaan yaa la horraysiiyaa ninbaa saddexdii magacba leh saddexdii magacba qof le sow la heli maayo saddexdii magacba qof le waa helaya haddee maalan anigoo kale maxamed iyo khaashi iyo abilayth saddexdan magac markaan kitaab qorayo yaa mudan inaan horraysiiyo ayaa mudan waxaa la eegayaa u fiirso laqabku waa naanaysta saw ma laqabku haddii uu la kulmo calam ismiga hadduu la kulmo laqab iyo ismi hadday kulmaan waxa waajiba inay naanaystu dambayso naanaysta ayaa waajiba inay xagga dambe marto ismiguna inuu horeeyo horta labadaa tartiibkoogii wa kuwaa laqab naanays iyo ismi hadday kulmaan yaa la horraysiinayaa ismiga ayaa la horraysiin yaana la dambaysiinayaa naanaysta ayaa la dambaysiin waa haddayna naanaystu caan ahayn haddii laakiin naanaystaada iyo magacaaga naanaystaadu hadday dheer tahay naanaystaadaa la horraysiini marka la sheegayo sidaa sheekha shaadibi la yidhaah kitaabkan sabca alqiraa'aadka markuu marayay wuxuu lahaa wa qaaluunu ciisa uma cumaanu warshuhum bisuxbatihi lmajda arafiica ta'asala wa qaaluunu ciisa qaaluun waa nin naanaystii ruwaadda nin ka mida wuxuu idhi wa qaaluunu ciisa uma cumaanu warshuhum kolka qaaluun iyo ciise waa magac iyo naanays magacu ciisuu ahaa naanaystuna qaaluun bay ahayd ayo in la horraysiiyo weeyaan markaa qaxeerka aan hadda dhigannay in ciise la horraysiiyo saw ma ahayn sheekhaa shaadiligu sabca alqiraa'aadka kitaabkiisana xirsulammaaniga la yidhaah wuxuu idhi wa qaaluunu ciisa uma cumaanu warshuhum bisuxbatihi lmajda rafiicata ahala waxaan doonaynaa haddaba waxa sheekha loogu cudurdaaray shaadibiga ah qaaluun baa caan noqday oo magaca ciise wuu ka caan ahaaday marka naanaystu hadday caan noqoto iyada ayaa la horraysiini wax mushkilada oo ay leedahayna ma jirto waa xagga naanaysta markaan doonayno laqabkii iyo ismigii baan tilmaannay miyaynu tilmaannay ismiga iyo kunyada ismiga iyo kunyadu tartiib male culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen kunyada ha la horaysiiyo laakiin waxaad og tahay ismiga iyo kunyadu inayna tartiib lahayn sida wanaagsan laakiin sida wanaagsan kunyada iska horraysay ismigana dambaysiiso waa sida kuu wanaagsan weeyi dhinacaa doontana waad ku qoran kartaa ismiga iyo kunyada maxay kale inaan ka hadlin kunyada iyo laqabka ka warrama kunyada iyo laqabkuna iyaguna tartiib male kaa doonto horraysii keliya yaa tartiib leh ismiga iyo iyo iyo laqabka ismiga iyo laqabka labadaasa tartiib leh yaa la horraysiinayaa ismiga yaana la dambaysiinayaa laqabka wa in ijtamaca haddii ay uu kulmo alismu ismiga iyo laqabu naanaystu labadaasi haddii ay kulmaan wajaba waxa waajibaya ta'khiiru laqabi laqabka in dib loo dhigo fil afsaxi qowlka fasaaxada badan laqabka ha la dembaysiiyo sida jaaa zaydun zayd baa yimid zaynulcaabidiin kuwa ilaahay caabudo quruxdooda ahaa jaaa zaydun zayn lcaabidiin haddaba laqabkii maxaa la icraabayaa jaaa zaydun zaynulcaabidiin marka la yidhaah waxaa ka soo baxaya xagga icraabkiisa afar bay isla noqonayaan inay laba mufrad isla yihiin ismiga iyo laqabku saciid iyo kursi jaaa saciidun kurzun kursi waa naanays waa mushkhaayadda yaree ninka shaqaalaha alla siiyaa kursi la yidhaahdaa saciidun iyo kurzun waa saciid iyo kursi labadaa erey ee saciidka iyo kursiga ah labadaa erey waa labaduba waa mufrad labaduba inay mufrad isla yihiin sidaasoo kale iyo inuu ka horena mufrad yahay ka dambana murakab anoo idhaayoo kale jaaa saciidun zaynulcaabidiin keebaa hadda murakaba zaynulcaabidiin keebaana mufrada saciidka iyo inuu ka horena murakab yahay ka dambana mufrad jaaa cabduraxmaan kurzum jaaa cabduraxmaan kurzum eeg cabduraxmaanna waa murakab ama jaaa abibakrin kurzum baad tidhi maalan ee kurzunna waa mufrad oo kii dambe ah kii horena waa murakab iyo inay labaduba murakab isla yihiin jaaa cabduraxmaan zayn lcaabidiin imisaynu ka dhignay afar afartaa miyaan ku celiyaa inay laba mufrad isla yihiin inay laba murakab isla yihiin inuu ka horena mufrad yahay ka dambena murakab inay kaa cagsigi oo ka dambena mufradka horena murakab afartaasaa horta marka ay isku xigaan magacyadii ka dhalanaysa afartaa hadday laba mufrad isla yihiin waa la ysku idaafayn saciidu kursin haddaad tidhaha saciidu kursin saciidkuna mudaaf buu noqon kursina mudaafun ilayhi buu noqon labadan magacee midna magaca ah midna naanaysta ah mudaaf iyo mudaafun ilayhi baa la yskaga dhigayaa oo sawkii culimmadu ay diideen shay qura in laysku idaafeeyo maxamed ibnu maalig alfiyada wuxuu ku odhanayaa walaa yudaafu smun limaa bihi taxad macnan waawil muhiman idaa walad buu odhanaya war layskuma idaafeeyo shay isku macno ah waxaa lagaga jawaabay ka horena musamaa lagu macnayn lagu awili wa awil muhiimanta weeyaan waa awil muhiiman idaa walad waxaa ka hore lagu awili musame ka dambena waxaa loo dayni ismi haddaad tidhaa jaaa saciidu kursin saciidkaasi waa daato jaaa waxaa yimid saciidu kursin magac naanaysta kursiya daatadeedii kolkaas saciidkani waa daato daataa lagu awila ka dambana ismi baa lagu awilaya ismi iyo musame waa laysku idaafayn karaa markaa haddii laakiin xukunku diido hadda jaa'adu ma diidayso ficilku hadduu diido waa la cagsiyo ka dambe ayaa musame laga dhigi ka horena ismi baa laga dhigi haddaan idhaa katabtu saciida kursin oo kale katabtu saciida kursin saciidkani waa ka hore ee isagaa musame laga dhigi lahaaye miyaa musame laga dhigi kara qalinkaaga afkiisa daata ma ka soo bixi karta qof idinoo madaxii iyo dhegihii iyo lugu iyo gacmiili qalinkayga afkiisa ma ka soo baxaya katabtu waan qoray saciida kursin naanaysta kursiya daatadeedii ma daataan qoray waa maya haddaba daatadii iminka lama qori karaye magacaa la qoraaye ka hore ismi baynu ku awili ka dambana musamaynu ku awili katabtu saciida kursin musamaha kursiya ismigiisa saciida ayaan qoray baan odhanayaa waa laba mufrad markay isla yihiin waa laysku idaafayn idaafadii la diidi jirayna sidaasuu xalkeegu yoo carabi ay ku xallisay haddii haddaba laba mufrad ay isla noqon waayaan laba mufrad hadday isla noqon waayaan waa inay laba murakab isla yihiin ama ka hore uu murakab yahay ka dambena mufrad ama ka dambena murakab ka horena mufrad saddexdaa jeer ka dambe taabic u ahaanaya xagga icraabka ka hore ayuu taabicu noqonaya noqonayaa saddexdaa jeer maxaynu nidhi ka dambe wuxuu taabicu noqon ka hore ayuu taabicu noqonaya yaa taabic noqonaya ka dambe ayaa taabica yuuna taabicu noqonayaa ka hore ayuu taabicu noqonaya kii dambaa taabica kii horena wuxuu noqonayaa matbuucii kolka haddaba talow tabiciyadaasi waa maxay laba weji kaa doonto weeyi ama waxaad ka dhigi bedel bedel baad ka dhigi ama waxaad ka dhigi cadfulbayaan baad ka dhigi kolka saddexdii bedel iyo cadfulbayaan ku dhufo welibana qacina wuu jiraayo qacina raacso rafco iyo nasbo loo qaciyo waxaad icraabi kartaa bedel waxaa kalood icraabi kartaa cadfulbayaan waxaa kalood icraabi kartaa alqacu ila rafci alqacu ila rafci waan soo sharaxnay ku noqon maayo waxaa kalood icraabi kartaa alqacu ila nasbi waan soo sharaxnay alqacu ila nasbina afartaa ayaa saddexdii lagu dhufanaya afar saddex inoogu dhufo afar saddex inoogu dhufo labiyo tobankaa weji ayaa haddii ayna laba mufrad isla ahayn naanaysta iyo magacu markay kulmaan labiyo tobankaa weji ayaa halkaa ku jira wayakuunu laqabu laqabku wuxuu ahaan taabican mid taabicu ah lilismi ismiga mid taabicu ah fil icraabi xagga icraabka ayuu taabicugu noqon tabiciyadaasi ama bedel ha ahaato ama cadfulbayaan ha ahaato labadaa weji weeyaan qadcigana sharaxaa kuugu daray ama qacun ila rafci ka dhigo ama qacun ila nasbi ka dhigo ilaa idaa kaanaa marka ay yihiin mufradayni laba mufrad mooyaane hadday laba mufrad noqdaan fa yajibu waxa waajibaya idaafatu lismi ismiga in loo idaafeeyo ila laqabi naanaysta naxw saciidu kurzin oo kale saciidu kursin saciidkii waa la idaafeeyey oo mudaaf buu noqday kursina mudaafun ilayhi ereygan saciidu kurzin saciid waa magac kursina waa naanays sow maynaan ka hadlin ismiga iyo laqabka walaa tartiiba tartiibi ma jirto baynaalkunyati kunyada iyo walismi ismiga dhexdooda kunyada iyo ismiga dhexdooda tartiib jiraa ma jiro labadaa lama tartiibinayo walaa baynaalkunyati kunyada iyo walaqabi naanaysta labadaana tartiib ma jiro kunyada iyo laqabkana haba yaraatee wax tartiiba oo ku jiraa iyagana ma jiro waa kunyada iyo laqabka wayanqasimu waxa qaybsamaya alcalamu calamkii ayaa qaybsami aydan sidoo kale ama mar labaad mar saddexaad haddaan noqonno ilaa mufradin mufradiyo wa murakabin murakab u qaybsamaya hadda labiyo tobankaa weji ee icraabtu ay yeelatay labiyo tobankaa weji icraab bay ahaayeen laakiin qaybihii ma ahayn calamka halkan sheekhu wuxuu doonayaa inuu tilmaamo wayanqasimu alcalamu aydan ilaa mufradin wa murakab calamku inuu mufrad iyo murakab u qaybsamayo ayuu halkan inoogu sheegayaa waa mid mufrada iyo mid la odhanayo waa murakab haddaba mufradkii garanay waa waxaan murakabka ahayn murakabku wuxuu u qaybsami saddex qaybood waa murakabun idaafiyun tarkiibka idaafiga ah waxaa la odhan jiray kullu smayni nuzila aaniihimaa mansilata tanwiini mima qablah haddii murakab idaafiya tacriifi lagu yidhaah waxaad ku tacriifini kullu smayni waa laba ismiyoo kaste oo nuzila aaniihimaa kooga labaad la dejiyey mansilata tanwiin tanwiinta halka la dejiyo mima qablahu ka horreeya halkii tanwiinta loo dejiyo oo kale waa labada ismiye ka dambe ka hore halka tanwiintaoo kale uu ugu jiro murakab markaa la odhanayaa sida cabdilaahi iyo cabdiraxmaan iyo kunyooyinka oo dhan kunyo oo dhani waa tarkiib idaafiya kunyo oo dhani waa tarkiib idaafiya tarkiibka idaafiga ah calamku murakab idaafiya buu noqon sida cabdilaahi cabdiraxmaan cabdulkariim cabdulqaadir xukunkiisuna wuxuu noqonayaa almurakabu lidaafi juska awalka ah waxaa la icraabaa xasba alcawaamil hadduu doono faacilbaad ka dhigi hadduu doono naacibu faacil baad ka dhigi hadduu doono mubtadaad ka dhigi hadduu doono mafcuulin bihi baad ka dhigi hadduu doono mudaafun ilayhi baad ka dhigi aduu juska hore mudaafka ah xasba alcawaamil baa la icraabayaa juska dambe ee mudaafun ana daa'iman waa majruur shayga lagu jirayna saddex qowl oo layskugu haysto ayaynu kitaabkeennii hore ku soo marnay kaasi waa almurakab lidaafi murakab labaad baa jira oo la yidhaahdo murakabun masjiyun almurakab lmasji waa labada magac marka magac qura layskaga dhigo masjigu wuxuu ahaa laba maado oo maado qura layskaga dhigo sida biyaha iyo ciidda markii la laysku darayay waxaynu ku soo qaadanay inuu af soomaaliguba leeyahay murakabulmasji murakabulmasji hargeyse ayaa ka mida baynu oo hargeysi waa murakabulmasji laba erey oo erey qura layskaga dhigay hargegays bay ahayd baynu nidhi halkii hargaha lagu iibinayey waxaynu qaadanay inay kamid tahay gashaanti waa gashaahanti hanti baynu nidhi kay u gashuunbaa hantiyaya waxaynu soo marnay inaynu qaadanay dhagax waa dhag ax ah baynu nidhi hadduu dhag kugu yidhaha axunbaad odhan waxaynu soo marnay cadaad waa cadaad hadday ku qabsato cadkunbay aadi baynu nidhi waxaynu soo marnay dhurwaa soomaaliga waxaa la odhan jiray soomaalidii hore dhur iyo dhuuniba waa dhur waa wax la cuno dhur iyo dhuuniba waa dhuunina waa la garanayaa baan u malaynaya kolka dhurwaa bahalkanaynu dhurwaa leenahay waa habaar waa dhurwa waxad cunto waabay ka dhigan tahay markaa haddaba ashyaada noocaas oo kale ihi waxay noqonaysaa maxay almurakab lmasji baa la odhanaya almurakab lmasji waa laba erey oo erey qura layskaga dhigay carabiga waxaa lagu tacriifiyaa almurakab lmasjiga marka la sheegayo waa kullu kalimatayni nuzilat aanihima aaniyatuhumaa mansilata taa'i ta'niifi mima qablahaa waa labada kelmadood ee kelmadda dambe loo dhigay ta hore halka taa'u ta'niifku ay kelmadday ku jirto ugu jirto waayo taa'u ta'niifka ereyga ka horreeya daa'iman wuu fadxisan yahay uun murakabulmasjina ereygan tarkiibka juska dambe ka ka horeeya weligii wuu fadxisan juska hore lama icraabo juska hore lama icraabo lamana bineeyo icraabku gebi ahaan wuxuu u soo gudbayaa juska dambe xarafka ugu dambeeya maa laa yansarif baana la icraabaa haddii aan weyhii lagu gebagabayn haddii weyhi lagu gebagabeeyo sida siba weyhii oo kale wuxuu noqonayaa mebni buu isagu noqoni murakab saddexaad ayaa jira culimo murakabka saddexaad waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay almurakabu lsnaadi murakabka isnaadiga ah waa ficil iyo faacil oo kale ayuu noqonayaa murakabka isnaadiga ah waxaana lagu tacriifiyaa kullu kalimatayni usnidat ixdaahumaa ila alukhraa waa laba kelmadood oo midkood midka kale loo tiiriyey ayaa la yidhahdaa almurakab lisnaadi murakab lisnaadi haddaba xukunkiisa waxaa la yidhaahdaa waa alxikaaya calaa maa kaana calayhi qabla tasmiya waxa lagu xikaayooni sidii uu ahaan jiray haddii jaaa caliyun ad nin u bixiso dee markii an ninka loo bixin jaaa ficil maadiyo mabniyu calaalfadxiya bay ahayd caliyunna faacilun marfuuc buu ahaa ninbaad jaaa caliyun ula baxday jaa'ada waad kordhigi uun sidii uu kordhignaan jiray caligana waad godi uun sidii uu godnaan jiray waxaa laydhaha waxaa lagu xikaayoodaa isaga sidii marka hore uu ahaan jiray uunbaa loola tacaamulaa murakabkii imisuu noqday culimo saddex murakab ayaa jira mufradka iigu gee imisuu inoo noqday markaa ah. mufradkiioo hal ah iyo murakabkiioo imisaa murakabkiioo saddexa afar sow ma aha calamka imisa qaybood baynu soo haysanay caalamku imisuu ahaa lix qaybood baynu soo haynay eeg labiyo tobanku icraabkiisay ahaayeen afartaa waxaynu ku dhufanaynaa lixdii ayaynu ku dhufanaynaa calamku inoogu soo qaybsamay afar lix ku dhufo afar iyo labaatan sow maaha aha calamku weli wuu inoo soconayaa insha allahu tacaala afar iyo labaatan qaybood oo calamku uu qaybsamay baynu hadda maraynaa wayanqasimu wuu qaybsami alcalamu calamku wuu qaybsami aydan sidoo kale ilaa mufradin mufradiyo wa murakabin murakab u qaybsami falmufradu mufradku ka zaydin iyo wahindo oo kale weeye waalmurakabu murakabkuna alaaatu aqsaamin qaybood murakabun idaafiyun waa murakab idaafiya ka cabdilaahi oo kale weeye wa cabdiraxmaan oo kale weeyi wa jamiici lkuna kunyooyinka oo dhan oo kale weeyi wa murakabun masjiyun iyo murakab masjiya ka baclabaka oo kaleba weeyi ereyga bacli ah iyo ereyga baka ah waa laba magacoo laysku geeyo oo magac qura la layskaga dhigay baclabaka waa magaalo shaam ku taalla ama lubnaan ku taalla haddaba bacligu sanam buu ahaan jiray gebigiisaba dahab bay carabi ka sameeyeen sanamka dherarkiisa labaatan xusul baa labaatan mitir buu ahaa afar weji ayay u sameeyeen way ku fitnoobeenoo ilaahay bay u qaatay ayay u caabudi jireen ilaahnimo ayay u caabudi jireen way weynayn jireen afar boqol oo nin baa ka shaqayn jiray waxay ka aamineenba nebiyo inay yihiin afartii boqolna shaydaanka ayaa intuu dhex galo waxu soo tuuri jiray kolba waxa ay doonayaan afartaa boqol ee ka shaqayn jiray ee nebiyada ay moodeen ee sanamka u adeegayay ayaa sida aynu dareemayno dadka usoo fasiri jiray kolba waxuu shaydaanku halkaa kasoo dhex afuufayo ayay dadka usoo sheegi jireen bacli hadaba waxa weeye sanamkaa dahabka ay ka sameeyeen afarta wejina lahaa bakkana waa magaalada ninkii ugu horreeyee sameeyey ama sanamkaa kii ugu horreeyee sameeyey bacla baka hadda magaalaa loo bixiyey wa murakabun masjiyun murakab masjiya weeyi ka baclabaka oo kaleba weeyi wa xadramuut oo kaleba weeyi xadramuud asalkiisu wuxuu ahaa xadara mawtun buu ahaa kadibna xadramuud baa loogu dhawaaqay ficilkiiyo faacilkiibaa magaalo loo bixiyey xadramuud baa layidhi markaa magaalo yaman ku taala wa sibaweyhi oo kaleba weeyi siibaweyhi siib waa tufaaxa weyhina waa naacawdiisa sheekhii nuxaada ee naxwaha aasaasay ayaa la odhan jiray magiciisa sibaweyhi baa la odhan jiray sibaweyhi sheekhii khaliil la odhan jiray ee cilmiga caruudka aasaasay sheekhaa khaliil ayuu naxwaha ka bartay uu naxwaha ka qaatay kitaabka uu qorayna waa la garanaya khaliil binu axmedna naxwaha wuxuu ka bartay sheekhii abi camar la odhan jiray abi camar binu calaa ee quraada sabcada ah toddobada qaadhi ayuu ka mid yahay abi camar sheekhaa abi camar la yidhaah ayuu khaliilna naxwaha ka sii qaatay abi camarna wuxuu naxwaha ka bartay ninkii la odhan jiray cambase iyo rag la mid ah oo ardaydii abil aswad ah ayay naxwaha ka barteen cambasana wuxuu naxwaha ka bartay abil aswad abilaswad ali madhabka mashhuurka ah markaan eegno abil aswadna caliyu bnu abi aalib ayaa naxwaha baabab ka mida u yeedhiyey kadibna unxu naxwa haadaa baa la yidhi oo dariiqa mar oo sidaa naxwaha ku wad baa la yidhi haddaba siiba weyhi maadaamuu yahay sheekhii naxwaha maadaamuu yahay waxaa loo odhan karaa kuufi iyo besriba isagaa sheekhu ah kuufi iyo besriba isagaa sheekhu ah cilmiga isaga kor u soo qaaday oo naxwaha runtii halkaa uu joogo soo gaadhsiiyey kitaabkiisa alkitaab la yidhaah ilaa hadda lama qorin baa la yidhahdaa kitaabu dhigmi karaa waa nooca uu ahaa weeye kitaabkiisa alkitaab ee siba weyhi uu qoro istilaaxaadkii unbaa isbedelay welibana waxyaabo ka mida haddaba siba weyhi maadaamuu naacawda tufaaxa yahay talow maxaa sheekhanaa cawda tufaaxa loogu bixiyey waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen tufaax tufaax baa ka soo uri jiray mar kaste markaasaa la yidhi naacawda tufaaxa ra'eesiiba weyhi baa la yidhi culimmada qaarna waxay yidhaahdeen tufaaxu siduu u dhuuban yahay ilayn laama dhuudhuuban buu leeyahe ayuu sheekhu u dhuubnaa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen markuu ciyaalka ahaa hooyadii ayaa ku ciyaarsiin jirtay oo magacan laamahan tufaaxa ayaa lagu ciyaarsiin jiray culimada qaarna waxay yidhaahdeen midabkiisaa tufaaxi ahaayo wuxuu ahaa caddaan la dhansiiyey casaan ayuu ahaa dhabankiisa markaad saa u eegto tufaaxa midabkiisa oo baad moodaysay bay yidhahdeen aduu sabab kasteha ah loogu bixiyo sheekha magacan eh siba weyhi waa sheekhii nuxaadda weeyaan ka baclabaka oo kale weeyi wa xadramuuta oo kale weeyi wa siibaweyhi oo kaleba weeyi wa murakabun isnaadiyun iyo murakab isnaadiyah ka baraqa naxruhu laaftiisa baraa naxruhu oo kale waa qof magicii baraqa naxruhu laakiin asalkiisa hore laaftiisaa dhalaashay bay ahayd wa shaaba qarnaahaa oo kale weeye hadda waa inan magaceed shaaba qarnaahaa laakiin asalkeega hore waa geesahay ka cadaatay weeye labada geesood bay ka cadaatay waa inan bay ahayd adiga ayay lisi jirtay dhogorta adiga ayaa dhafoorada ka maray markaasaa niman ay soo mareenay shaaba qarnaahaa yidhaahdeen gabayaagan hoose sheekhu qorayo waa tanuu ka gabyayo weeyaan kadabtum wabayt illaahi laa tunkixuunahaa bani shaam baqarnaahaa tasuruu wataclibuu kadabtum been baad sheegteen wa baytillaah ilaahay beytkiisaan ku dhaartaye been baad sheegteen buu yidhi laa tunkixuunahaa guursan maysiin benii shaaba qarnaaha u guurin maysiin laa tunkixuunahaa inanta u guurin maysiin benii shaaba qarnaaha inanta la yidhaah shaaba qarnaaha inamadeeda u guurin maysiin tasuru iyadoo adhiga gaaxinaysa wa taxlibu oo haddana adhiga lisaysa inanta adhiga intay gaaxisa haddana lista inamada ay dhashay u guurin maysiinoo waa been buu yidhi culima halkaa afar iyo labaatan qaybood oo calamka u qaybsamay baynu halkaa ku soo marnay calamku dhinac kale wuxuu uga qaybsamaa uu sheekhu ka tegey murtajal iyo manquul murtajal waa magaca calamnimo mooyaane wax kale aan loo isticmaalin sida sucaad oo kale manquulna waa magaca intaan calamka laga dhigin si kale loo isticmaali jiray sida muxamed oo kale ilan ismi mafcuul buu ka yimide ama nucmaan oo kale ilayn uu ka yimide ama jacfar oo kale ilayn dooxaya meesha yare laagta ah ama faraqa ah baa la odhan jiray jacfar haddaba afar iyo labaatankii manquul iyo murtajal inoogu dhufo afar iyo labaatankii manquul iyo murtajal ku dhufo siddeed iyo afartankaa aad hayso mudakar iyo mu'anas haddana kusii dhufo siddeed iyo afartankii mudakar iyo mu'anas kusii dhufo imisu noqday lix iyo sagaashan qaybood aynu qaybaha caalamka ka dhiganno faslun fasalkanina waa fasal yar oo nugu talagalnay cashirkan inuu taabicu noqdo waa ismiga ismu ishaaraha loo yaqaan ismu ishaara faslun fii bayaani asmaai lishaara asmaa'u lishaaraha iyo mubhamaadku waa isku mid waxa mubhamaad loogu bixiyey waa licumuumihaa wa salaaxiyatihaa lilishaarati ilaa kulli jinsin wa ilaa ashkhaasi kulli nawcin waxaa la yidhaahdaa ismiga ismu ishaaraha ah, jinsi kastana waa loogu fiiqi karaa nooc kastana waa lagu tilmaami karaa waa ismu ishaaraha markaan doonayno hadda nin haddaan arko haadaa rajulun baan odhan haddaan arko kitaabna haadaa kitaabun baan odhan haddaan arko eg wax nool iyo waxa noolaynba haadaa waanu isticmaali jinsi alla jinsiguu dooni ha ahaado sidaa darteed waynagii lahayn laa yatanaawalu hayrahuda qodobka ah waxa inaga baxay baynu nidhaayo yaa inaga baxayey ismu ishaaraha iyo damiirada iyo dee wixii aan calamka ahayn baa inaga baxayey ismu ishaaruhu aqraad iyo ujeedooyin badan buu leeyahay kow horta indhoole lagulama hadlo nin indhoole ahaada miyaad ku odhan waa jees jees hadduu indhoole yidhaahdo kabahaygii aaway ood ku tidhaahdo wa kuwa ka waran ood farta ku fiiqdo ha wa kuwaa kabahaagii wa kuwaa ka waran waa indhoole waad ogtahay inuu indhoole yahay fartanaad fiiqaysa miyuu arkaya ismu ishaaraha sidiisa indhoole lagulama hadlo nin indhaqabuun baa lagula hadlaa welibana indhaqabkaasi xataa xagga caqligana ha noqdo waynaga in nidhi nacaska eeg nacaska ayaa inta badan isna lagula hadlaa xagga nacaska oo waxay ka dhigan tahay doqon qalin farweynbaa wax loogu qoraabaynu nidhi nacasoo waxa kaa maqan ma aragtid wixii farta laguu saaruunbaa taqaanaaye kaale hadda farta aan kuu saaree baad odhan hada kitaabuka waa kan kitaabkaagii hortaada yaal laakiin isagu wax ka maqan ma garanayo ismu ishaaruhu horta waa ka asal ahaan boqol iyo sideed qaybood uu u qaybsamo ayaa kitaabkeennii hore ruuxul icraabka aan ku soo qaadanay hadda aqsaamtaa waxba ku fogaan mayno ismulishaarati ismuulishaaruhu maaka shayga weeyi wudica la dejiyey limushaarin ilayhi mid farta lagu fiiqayo ayaa loo dejiyey ereyga maa ihi waa jinsi waxa soo gelaya wax kaste alfaadii o dhan ba halkaa soo gelaysa macrifiya nakiraba wudica limushaarin ilayhi markaan idhaahdo waa fasal fasalku waa shardi ama tilmaan weeyi waxa wadica limushaarin ilayhi igaga baxaya kii aan farta lagu fiiqaynin wixii aan farta lagu fiiqayn ka magaca u ah oo dhan calamkii wuu iga baxay damiirkiina wuu iga baxay macaariftii oo dhan iyo macalnakiradii baa iga baxday maa wadica limushaarin ilayhi mid farta lagu fiiqayo ayaa loo dejiyey kaa farta lagu fiiqayaana waa lix mid ahaan lix buu mid ahaan noqonaya saddex raga iyo saddex dumara lixdaa weeye inaan nin farta ku fiiqo inaan laba raga farta ku fiiqo inaan rag badan farta ku fiiqo inaan gabadh farta ku fiiqo inaan laba dumara farta ku fiiqo inaan dumar badan farta ku fiiqo lixdaa ayuu noqonaya ka farta lagu fiiqayo marka aan doonayno xabad toddobaad ma soo heli kartiin haddaad si kasta u fikritiin mid toddobaado iminka haddaad adu far fiiqayso dee nin waa tusi kartaa asgariga ahaa ma arkaysaa ku odhanaya labada nin ee ma arkaysaa qoryaha sidaan ku odhanaya waragaaha badanee meesha yaacaya ma arkaysaa inantaa ma arkaysaa xijaabka madow labadaa habloodee kitaabka sita baa arkaysaa hablahaasi maxay ahaayeen eeg maxaan odhan karaa wax kale maan farta ku fiiqi karaa kuma fiiqi karo wax kale haddaad tidhaaha gaadhi baad farta ku fiiqi kartaa si xuru cararaya dee gaadhigu waa dhadig ama inanunbuu noqono sidii inantaa loola hadli ama labuunbuu noqono sidii ninkubaad ula hadli haddaad masaajid farta ku fiiqda waa sidaa qalin farta ku fiiqda qalinku dee waa lab qalinka agteeda ayaan caagadii dhigay miyaan odhanaya qalinka agteeda bal adeega af soomaaliga ma qalinka agteedaba mise waa qalinka agtiisa ma agtiisaba mise waa agteeda kol haddii qalinka agtiisa aynu leenahay qalinku waa lab kolkaa ninkii unbu soo gelaya mufradkiilabkii unbu soo gelaya lixdaa ayaa sidaynu ognahay farta lagu fiiqa ismulishaarati ismuulishaaruhu maaka weeyi wudica la dejiyey limushaarin ilayhi laamka limushaarin ilayhi ku jira waa bimacnaa ilaa limushaarin ilayhi ilaa mushaarin ilayhi mid farta lagu fiiqayo ayaa loo dejiyey wa huwa isagu daa waa lafdiga daaa daa waa ninkuu dhow waa lilmufradi mufradka almudakari labka ah sheekheennu xabaddaasoo qura ayuu ninka u soo qaatay daa laakiin waxaa la og yahay in ninku shan lafdi buu leeyahay xagga ismushaaraha shan lafdi oo ninka loogu dhawaaqo ayaa jira daa waa markuu aadkuugu dhow yahay hadduu in yar kaa yaro durko ma taqaanaa haadaa baa la yidhaha haadaa haadaa wuu kuu dhowya laakiin taadaa kasii dhoweyn hadduu mataqaanaa meel dhexe istaago kaaf baa lagu daraa maxaad odhan daaka baad odhan waa meel dhexe haduu fogaado ninku mataqaanaa daalika baad odhan daalika waa midaad kaaga fog markaa ah. wa daa waa lafdiga daaa hadaba kelmadan daaa maxaa ismu ishaaraa waa mas'ala khilaafiya labadii guruub ee la kale odhan jiray basriyiinta iyo kuufiyiinta ayaa masalada isku qabtay daa maxaa ismu ishaara ninka kuufigii wuxuu ku leeyahay daada ismu ishaaru waa daalka oo qura daalka oo qura ayaa ismu ishaara abuu leeyahy kuufigu daalka un haddaba daa markaad icraabayso maxaad ku icraabi haddaad kuufi tahay waxaan ku idhi daa xabiibi baan idhi daa xabiibi warkani waa kaan jeclaa haddaba daa maxaad ku icraabi ismu ishaara yushaaru biha lilmufrad lmudakar lqariib fi maxali rafci mubtade mabniyun cala lfatxi buu kuufigu ku leeyahay ilain daalkuu eegayaaye basriguna wuxuu qabaa ismu ishaaruhu waa daa oo macal alifka ayaa ismu ishaaraha ku jira kolkaa basrigu wuxuu ku leeyahay waxaad tidhaahdaa da ismu ishaaratin yushaaru biha lilmufradi lmudakari alqariib fii maxali rafci mubtada mabniyun cala sukuun mabniyun cala sukuun basrigaa qaba mabniyun cala alfatxina kuufigaa qaba mas'alada adiladooduna aad bay u xeel dheertao halkan iminka kagama hadli karno wdii oo kale wey dii waa tan waa gabadh wadih oo kale way dih hadda waa gabadh iyaduna waxaa la yidhaahdaa wa tii oo kale tii ereyga tii a soomaali baaba la moodaa tii haddaan idhaahdo acdi haddaan idhahdaa khudi lqalama min tii haddaan ku idhaa ka warran khudi min tii waa maxay tii ka warran af soomaali so lama moodo waa af carabina waa tan wey waa inan kuu dhow eeg tii tan tu kuu dhow weeyaan waxaa tihi baa ka tihi ereyga tihi waa gabadh iyaduna waxaa ka taa ereyga taa ka waran taa waa soomaali saw taa waana af carabi oo taa waxa weeye waa gabadh aad kuugu dhoweeye halkaa waxaynu arkaynaa gabadha shan lafdi ayuu siiyey ama shan dhawaaq ayuu sheekhu siiyey laba daal bay ka bilowdaanoo waa dii iyo dihi weeye saddexna taabay ka bilowdaan waa tii iyo tii iyo taa weeyaan saddexna taabay ka bilowdaan labana daal sida la og yahay gabadhu shan lafdi bay leedahay shan lafdi shanta lafdi ee gabadhu ay leedahay toban baan doonayaa cafwan gabadhu toban lafdi bay leedahay shan daal bay ka bilowdaan shanna bay ka bilowdaan tobankii ay lahayd gabadhu ee shanna ay daalka ka bilaabanayeen shanna ay ta'da ka bilaabanayeen shan qura ayuu sheekhu soo qaatay shanta kale wuu ka aamusay kutubta dambe ayaynu egaynaa ereygan tii ah bukhaariga xadiis bukhaariga ku qoran ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam kaga sugan yahay caaisha markii ifkiga iyo qadafku uu socday wuxuu rasuulku odhan jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi kayfa tiikum buu odhan jiray kayfa tiikum ereyga tii ah oo kum la raaciyey weeye waa tiidan hadda aynu hayno een ka hadlayna xadiidka bukhaarigu lilmufradati gabadha ayuu usugnaaday sugnaaday almu'anasati ee dhadiga ah haddana labadii musanne ayuu doonayaa inuu eego wadaani lafdiga daani ihi waa lilmusanaa musanaha almudakari ee labka ah oo fii xaalati rafci xaalatu rafco jooga daani waa laba rag ah oo laakiin xaalatu rafca jooga daanidan waxaa laysku khilaafay ma marfuuc baan idhaa calaamatu rafcihi alif mise waxaan idhaa fii maxalli rafcin mabniyun cala alalif labadaa mas'ale ayay isku khilaafeen khilaaf adag adag adag adag baana udhexeeya labadaa mas'alo in daani mabniyun cala alalif la odhan iyo in daani marfuuc wa calaamatu rafcihi alalif la odhan daani waa laba raga markaa haddii la nasbinayo ama la jarayana dayni baa loogu dhawaaqi wadayni baa la odhan fii xaalatay annasbi waljari labada xaaladood ee nasbaha iyo jarka kale ah dayni baa loogu dhawaaqi wa taani bay noqonaysaa kelmadu taani lilmusanaa musanihii ayay u wa taani kelmadda taani ihi lilmusanaa musanihii bay u sugnaatay almu'anasi dhadiga ahaa shantii lafdi ee ay inanta ma garanaysiin shantii lafdi inanta inoo soo sheegay ereyga di asaw inan ma ahayn bal hadda laba ma ka dhigaa di suurtagal maaha lagama dhigi karo di haddaba di bal laba ma ka dhigaa di suurtagal maaha lagama dhigi karo tii bal ka warrama tii laba ma ka dhigaa lagama dhigi karo tii ka waran laba ma ka dhigaa lagama dhigi karo taa ka waran taa ereygaa unbaa laba laga dhigaa taa markay tahay nuunuun ku dar maxaan odhan markaa taani baan odhan ama alifkiibaan iyo nuun ka dambaysiin baan odhan wa taani lafdiga taani ihi lilmusanaa musanaha ayuu u sugnaaday almu'anasi la dhadigeeyey fii xaalati rafci xaaladda xaalatu rafcaha ah wa tayni lafdiga tayni ihina fii xaalatay annasbi labada xaalatu nasbo iyo waljari xaalatuljarka ayuu u sugnaaday weliljamci jamaca waxa u sugnaaday mudakaran kaana lab ha ahaado ow mu'anasan ama dhadige ulaa'i ereyga ulaa'i ragna way noqon karaan dumarna way noqon karaan ereyga ka dambeeyuumbaad ku kala saari ulaa'i rijaalun iyo ulaa'i banaatun umbaad odhan bilmadi madi isagoo ku suganoo ulaa'i la leeyahay cinda alxijaaziyiin culimada xijaaziyiinta ah, agtooda waa maka iyo madiini iyo dadkii degi jiray wa bilqasri qasri isagoo ku sugan ulaa'a ulaa ulaa baa la odhan cinda tamiimiyiin tamiimiyiinta agtoodana ulaa baa la odhan laakiin ulaa'i la odhan maayo waxaa jira culimo haabaa xagga hore ka marta ismu ishaaraha sidiisaba ismu ishaaraha maxaa xagga hore ka maraya baynu nidhi ereyga haaa ayaa xagga hore ka maraya waajibna maaha inay haadu xagga hore ka martaaye waa xukun jaa'is ah oo jawaas sheegaya haddaba dihi daa ma arkaysa ereyga daaa daa daa bal haa xagga hore ka mari daadii un haa xagga hore kaga daro maxaan ugu dhawaaqi di markaan haa xagga hore kaga daro haadaa baan odhan haddana dihi bal haa xagga hore kaga dar haadihi waxaa kalood ogaataa alifkan lama qoro haada alifka ku taagan lama qoro waa mamnuuc in la qoraa haadaa haddaad qoris tiraado alifka hada ku taagto waa khada faadixa ayaad samaysay alifka lama qoro laba xaaladood oo quraa la qoraa waxa la qoraa markuu ismu ishaaruhu sidiisa ta ka bilaabanayo iyo markuu ismu ishaaruhu sidiisa ha ka bilaabanayo labada xaaladood baad alifka qoraysaa maxaa ka mid a ismu ishaaruhu hadduu ta ka bilaabanayo ereygii eeg taa ah taa taa ma haysaa ama tiiba ma haysaa haddaad imika taa ad qor istidhaahdo maxaad odhan taa ama taani baad istidhi haa ku dar maxaad odhan haataani baad odhan haada alifka waa inaad ku taagtaa ilan ismishaani baa ta ka bilowday haataani haddii qor lagu yidhaahdo ixdabnataya haatayni eg hada alifka waa lagu taagaa welibana qur'aanka waxaa laga yaabaa in la duldhigo oo rasmiga qur'aanku rasmiga carabiga meelaha qaar wax yarbaa udhaxeeya runtii macallimiinta waxaa aad iyo aad ugu wanaagsan inay kitaabkan bartaan la yidhaha caqiilatu atraab alqasaa'id imaamu shaatibi baa qoray waa kitaab aayad kasta qoraalkeega ku sheegaya sida aad u qorayso caqiilatu atraab alqasaa'id kolka ismu ishaaruhu hadduu ta ka bilowdo sida haataani oo kale hada alifka waad ku taagi ismu ishaaruhu hadduu ha ka bilowdana ha sidoo kale isna waad ku taagi alifka maxaan odhanayaa haddaan hunaa imika haa ku daro ereyga hunaa sow kama bilowdo hunaa hadduu ha ka bilowdo bal hadde ku dar maxaan idhaahdaa hunaadii markaan haahunaa haahunaa haadaa waa inaan alifka ku taagaa ma duldhigayo waa mamnuuc haadani haddaba waxay mamnuuc ka tahay ila eega ismu ishaare kaste oo kaaf iyo laam sita ama laam lagu daray laam waa ka mamnuuc haada in lagu daraa eeg ulaaika sowma arkaysi ulaa'i ulaa'i sowma arkaysiin ulaaika ama waxaan doonayaa cafwan daalika baan doonaya daalika haddaan daalika idhaa laamkaa li ma haysta kaafka ka horeeya laamkaasiba hadduu meesha yimaad haadi waa mamnuu maxay odhan maaya markaa haadaalika af carabi maaha aha haadaalika waa mamnuu oo ma jiro wayajuusu waxa bannaan dukhuuluha tambiiha u tambiih inay gasho calaa asmaa'i lishaarati asmaa'ulishaaraha dushiisa naxwu haadaa oo kan ah wa haadihi oo tan ah wahaadaani oo labadan ah wahaadayni oo labadan ah wahaataani eegada haataani haadii waa lagu taagay alifkeed haataani sababta haadan alifka loogu taagay ma arkaysii ismu ishaaraha maxay ka bilowda wahaatayni oo kale iyo wahaaulaa'i oo kale wa idaa kaana almushaaru ilayhi mushaaru ilayhigu markuu yahay kafarta lagu fiiqayaa baciidan mid fog markuu yahay hadduu mushaaru ilayhigu baciid noqdo saddex xaaladood baa meeshaa ka soo baxay mushaaru ilayhigu hadduu baciid yahay kaaf iyo laan baa la yskugu daraa cinda aljumhuur maxamed ibnu maaligna kaaf quraa lagu daraa hadduu mutawasid yahayna kaaf quraad ku dari hadduu qariib yahayna kaaf iyo baad ka ilaalini hadaba haddaan daa idhaa ereyga daa daa kaafna kuma jiro laamna kuma jiro waa qariib haddaan doonayo mutawasit inaan ka dhigo daadii kaafun xagga dambe kaga dar maxaan odhan daaka haddaan daaka idhaahdo waa mana dhowa mana dheera waa meel dhexe daaka haddaan idhaa haddaan daakadii kaafka laam ka soo horraysiiyo ka waran oon daali ka idhaa waa xoog buu u fog yahay weeyi saddexdaa xaaladood ayaa jira maxamed ibnu maalig agtiisana laba xaaladoodunbaa jira isagu mutawasidkuu meesha ka saarayo wuxuu leeyahay qariib iyo baciid labadaa xaaladoodun baan ogolahay wa idaa kaana markuu yahay almushaaru ilayhi ka mushaaru ilayhigi ihi baciidan mid fog markuu yahay ulxiqad waa la haleeshiin ismaalishaarati ismulishaaraha kaafan kaaf baa la haleeshiin xarfiyatan xaraf ah tatasarafu way isbedbedelaysaa ka tasarufi lkaafi lismiya sida kaafka ismigu isku bedbedelo bixasabi lmukhaadab kolba mukhaadabka xisaabtiisa waxay ka dhigan tahay kaafka ismiga kordhow buu qaadan jiray saw maaha darabaka saw nin lamaadan hadlaynin darabaki saw inan lamaadan hadlaynin darabakuma saw laba qof lamaadan hadlaynin kaafkanina waa saas oo kalun daaka nin marka eeg ka ila jooga markuu nin yahay waa daaka horta daaba haddaan qaato ereyga daa kaanfarta ku fiiqayaa ma ninbaa mise waa gabadh haddaan daa qaato kaanfarta ku fiiqayaa waa ayo waa laabud waa nin haddaba nin salfarta kuma fiiqayo lix qofoo ila jooga ayaa ayaa jiri ogaada nin baan tusayaa nin baa ila jooga kaafkiisaan kordhabi maxaan odhan daaka gabadh baa ila joogta aniga oon wax tusaya maxaan odhan kaafkaan hoos dhigaya daaki kolka haddaan daaki idhaa kaan farta ku fiiqayaana waa nin qofka aan wax tusayaana waa gabadh oo daaki kaafkan dambaa sheegaya hadday laba ila joogaan ama rag ahaadaan ama dumare daakuma baan odhan daakuma daadani waxay sheegaysaa kan farta lagu fiiqayo nina kumaaduna waxay sheegaysaa cidda aan wax tusaye ila joogta hadday rag badani ila joogaan maxaan odhan daakum baan odhan hadday dumar badani ila joogaanna maxaan odhan daakunna haddaba aayadda qur'aankaa balu fiirsada markuu ilaahay leeya fadaalikuna aladii lumtunanii fiihi fadaalikuna yaa farta lagu fiiqaya ma nin marag badan yaa farta lagu fiiqaya fadaalikuna markuu ilaahay yidhi aayaddaa yaa farta lagu fiiqaya dumar may sheekh nin daalika daadu waayo mayna nin un ahayn nin qura yuusuf baa farta lagu fiiqaya nebi yuusuf fadaalikuna eg nebi yuusuf baa farta lagu fiiqaya laakiin yaa la jooga qofkii farta fiiqayey dadka la joogayay ahaayeen jamac dumara oo yaa sheegaya jamac dumara inay cidda wax la tusayaan waa kunada kunadani cidda wax la tusaya kaafka ah ayaa tasaruf sameeya oo laga qaataa kafarta lagu fiiqayana kaafku shuqulku maleh waidaa kaana almushaaru ilayhi kafarta lagu fiiqayaa markuu yahay baciidan mid fog ulxiqad waa la haleeshiin ismal ishaarati ismul ishaaraha kaafan kaaf baa la haleeshiin xarfiyatan xarfiye ah tatasarafu way isbedbedeli tasaruf alkaafi alismiya kaafka ismiyadu siday isku bedbedesho bixasabi almukhaatab kolba mukhaadabka xisaabtiisa sida daaka oo kale waa nin baa hadda wax la tusayaa daaki oo kale gabadh baa wax la tusaya daakuma oo kale laba qof baa wax la tusaya wadaakum oo kale rag badan baa wax la tusaya wadaakuna oo kale dumar wax la tusaya wayajuusu waxa bannaan an taziida inaad ziyaadiso qablahaa kaafka hortii laaman laam inaad ziyaadiso naxwu daalika kaa ama daaliki kaas ama daalikumaa labadiinnanow kaas ama daalikum raggiinnanow kaas ama daalikunna dumarow kaas ninunbaa farta lagu fiiqaya walaa tadkhulu laamu laamtu ma gasho filmuhanna muhannaha oo dhan horta laamtu ma walaa filjamci jamcana laamtu ma gasho fii luqati man madahu cidda maddaye ulaa'i odhan jirtay wa inamaa tadkhulu waxay gelaysaa fiihimaa labadaa wa inamaa tadkhulu waxa gelaya fiihimaa labadaa musanaha iyo jamaca xaalata albucdi halkaa xaaladda ta'da maydin kordhigay xaalat albucdi ta'da maydin fadxiyey waynaga kasriye fadxa ku bedela wa inamaa tadkhulu waxa gelaysa fiihimaa labadaa dhexdooda xaaladda fogaanshaha alkaaf baa gelaysa sida daanikumaa baad odhan labadu markay fog yihiin wa taanikumaa baad odhan labada dumarkii markay fog yihiin wa ulaa'ika baad odhan raggu markay fog yihiin waxaa la yidhaahdaa laamku ma galo ismu ishaare kasta oo haa u tambiih xagga hore uu ka raacay haa u tambiih hadday xagga hore marto waa mamnuuc laamkii wakadaalika sidaasoo kale tadkhulu cala almufradi mufradka way geli waa laamku idaa taqadamatu markay ka hormarto hatambiih sida cafwan waa kaafka baan doonaya wakadalika sidaas oo kale ha laa tadkhulu in la yidhaah bay ahayd laa mayna leeyahay halkaa laa ma leeyahay okay laadaasaa saxa wakadalika sidaasoo kale laa tadkhulu geli mayso cala almufradi eeg waa laamku mufradka ma galo haddii haawtambiih laga horraysiiyo haadaaka haddaanku idhaa haaba hadday meesha taala laamku gelin kaaf quraa gelaya haadaaka laakiin waxaa la diidayaa haadaalika inaad tidhaa carabi weligeed ma odhan af carabigana meelka dhacayuu ku noqonaya wakadaalika sidaasoo kale laa baa halkaa ka maqanay noogu dara wakadaalika sidaasoo kale laa tadkhulu geli mayso cala almufradi mufradka idaa taqadamatu markay ka hor marto ha tambiiha u tambiih sida haadaa oo kale fa yuqaal fiihi waxaa la odhan xaalat albucdi laakiin haadaalika odhan maysid waxaa jira culimo ismu ishaare iyo daraf makaano isgelaya mararka qaar waana ismu ishaare waana daraf makaan wa yushaaru farta ayaa lagu fiiqi ilalmakaani makaanka alqariibi ee kuu dhow bihunaabaa farta loogu fiiqi hunaa waa halkan ow haahunaabaa lagu fiiqi haahunaa haadii ma arkaysi nin alifka lagu taagay sababta alifkaa loogu taagay waa maxay ismu ishaare haa ka bilowda sida innaa haahunaa qaaciduun annagu halkanaanu sii fadhiyaynaa aayadda qur'aanka in alifka lagu taagi waaye ma arkaysaa rasmiga qur'aanku meelaha qaar wuu ku khilaafsan yahay rasmiga carabiga waa kan aad arkayso haahunaada horena lagugu taagay haahunaada inaa haahunaana lagu taagi waaye rasmiga qur'aanka marka la doonayo sidiisa in loo barto gaar ahaan macallin qur'aanka qoraya dee qur'aanka inaad khalad qorto waad ku dembaabaysaa qoraalkiisa khalada ka dhigi sida qiradiisu ay mucjis u tahay ayuu qoridiisuna mucjis u yahay kolka waxaa runtii aad iyo aad wanaagsan qofku inuu barto caqiilatu atraabi alqasaa'id qofka qur qor isleh ama dad u yeedhinaya aad baan anigu ugula telin lahaa caqiilatu atraab alqasaa'id wa yushaaru waxaa lagu ishaaraa ila almakaani makaanka alqariibi ee dhow bihunaa baa lagu ishaaraa ow haahunaa baa lagu ishaaraa naxwu innaa haahunaa annagu halkanaan qaaciduuna sii fadhfadhiyaynaaye adiyo ilaahay dagaal taga bay ku yidhaahdeen nebi muuse markay la hadlayeen wa ilalmakaani makaanka albaciidi ee kaa fogna waxa lagu ishaaraa bihunaaka baa lagu ishaaraa waa halkaa kaaf qura ow haa hunaaka baa lagu ishaaraa ow hunaalika baa lagu ishaaraa ow hanna baa lagu ishaaraa halkaa ha saa'idaa ku jirta ow hahinnaa buu qoray hahinnaa hahinnaa miyuu idiin qoray matnigu ma hahinnaa buu qoraya hanna qura ayaa la doonaya hada kasrisan iska masaxa culimo ama hanaa qura ayaa la doonaya hinana waa la odhan karaa ow hanna baad odhan ow samma ayaad odhan samma samma waa halkaa hadda haddaad sa'da godood summa tidhaa xarfulcadaf bay noqon oo intaa dabadeed ah ayuu macnaheegii noqon wa idaa ra'ayta markaad aragto samma halkaa markaad aragto de waxaad aragtay buu ilaahay leeya ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira nimco ballaadhan baad aragtay waxaa halkaa insha allah inoogu dhammaaday labadii macrifo ee kala ahaa ismu ishaaraha iyo ismiga ismu ishaaraha iyo calamka kolka insha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam culimak waxaan doonaynaa maanta suaalihii way noo soconayaan su'aalihii way noo soconayaan kolley saacad ma hayo maxay shantii maxay dhaaftay way ku taagan miya waa si wanaagsan shan minid ardayda cidda dan iska lehi ay iska tagaan inta kale laakiin shan minid ayaynu doonaynaayo ardayda insha allah aynu ku yaro eegno waxaynu samaynaynaa bi illaahi tacaala waxaa inoo qaadanaya nacam sheekh axmed sheekh axmed waa kow kale ee sheekh axmed qaabilayaana wuxuu noqonayaa sheekh caamir nacam soo dhowow sheekh caamirow sheekh axmed iyo sheekh caamir su ay qaadanaya waa kitaabka qur'aankii maaha maanta labada maalmood ee dambe waxaynu qiimaynaynaa qaabka macnuhu uu noqonayo iyo isasaarka cashirkeennii damaa'irta adamaa'ir waxaan kaa rabaa sheekh caamirow bilow isa soo saar saddexda sadar ee ugu horeeya macnahooga المضمر للمرحلين والضمير ضمير اسمان ولا اسم ولما شيء أما ريش راسه عليه الدين كلمة مقرر halkaa iigu yar qabo halkaa ismaani limaa wudica limutakalimin wej saxa baad ku macnaysay wej kalaa jire wejka kale igu laabo المضمر ضمير المضمر للمرحلين والضمير ضمير اسمان ولا اسم والإمام الذي في مسلم عليه جعل وجهه هو الذي جرى المتكلم تفضيل jazaak allah khayr haye aw mukhaaطama loo dejiyey dalika mudalka an loo diriyo aw qaa'ilan ama dhaqankan loo dejiyey dalika mudalla waa kuwa loo qariyey wayanqasimu wuxuu qaybsamayaa damiir ilaa mustaqimin mid qasoon iyo wadaarisin mid muuqda banaajoga falmustaqimka qasoon maa shay weeye shaygaasoo laysa aan ahan lahu shay mid u sugnaaday suuratu muuqaal المضاد في اللفظ حق دوقة هو كاسنا إما مستقيم ينقصون ومن أي استقام قصوني ومن ذلك من الجنة صحيح وذلك مثال وكل مستقيم في الصلاة في فعل الأمر الواحد بفعل اللفظ ha israacin halkaa وذلك مثال وكل مستقيم في الصلاة في فعل في فعل الأمر في فعل الأمر الفعل fii ficli lamri lwaaxidi الأمر الواحد واحد أطلع خمسة وأمرية واحد كاسو أن يذكر الله وذلك مثال وكل يوكل استاغ وقليل يوكل فقل مضارع كي تكون آخر كمضارع لأن الكين الفعل كمضارع أن الكين في طاية النظام الواحد أطلع صورة هضية تاريخ واحد كاسو أن يذكر الله waajibaas oo dhan ku keli oo jazaak allah khayr bartaa inoogu haki sheekh axmed baa qaadanaya waad ogaan doontaa haddii sheekhu meel ku yar qabto adigaa saxaya insha allah sheekh axmed wa fi lmudaarici jaariyo majruurka sheekh tacalluqi wa fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa hee may haa lagu asturaya jazaak allah khayr hadduu sax yahay intaa sheekh axmedow adoo mahadsan hadda raalli ahawoo ereyga almabduu'i muxuu icraaban yahay yuu sifo u yahay almudaarici buu sifo u yahay ma xaqiiqi mise sababi waa xaqiiqi maxaad ku garatay inuu xaqiiqi yahay macrifada sababigu mayna isu raaci jirin haye wixii u gaarka ahaa eeg markaa hadday tacriif tahay ama astaamo kale tahay sababigii buu noqonayaa sheekh ka fiirso sheekh caamir muxuu noqonayaa maxaad ku garatay inuu xaqiiqi yahay waa damiir mustatira ka kale daahir buu rafcisan jiray ama baaris buu rafcisan jiray waa sheekh axmed siiwad wa fi lmudaarici jazaaka allah khayr sheekh shukran jaziilan aad iyo aad baad u mahadsan tahay wartaasuu inoogu jooga waa inoo beri insha allah